bsmi اllahi الرحman الرaxيim alxamdu lilah rab اlcaalamiin wالsalaaةu waالsalaamu calىa rasuuli اllahi waaalih wasaxbihi ajmaciin ama bacd cashirka waa kii labaatan iyo labaad ee ku saabsanaa kitaabu الnikaax oo inoo dembeeyey kitaabu اlkhulci oo inoo dembeeyey kitaabu اlkhulci intaynan ka tegin calay waan ka degdegnay marka uun khulaaso ay asxaabuna sheegaan fii masaa'il اlkhulci aynu sheegno in sha allah masaa'ilku khulcigeen soo maroo dhanba asxaabuna waxay ku ururiyaan afar mas'alo bay ku ururiyaan kitaabku weynaa maa yaqacu الطalaaqu biاlmusama masaa'il khulci oo طalaaqi uu ku dhacahayo kuna asaxayo bilmusama masaa'il koox waxaa weeye waa waa masaa'il طalaaqi waa dhacahaya wuxuuna ku asaxayaa ku dhacayaa musamihii la magacaabay wixii la magacaabay qaybtaasna waa marka ciwadkuna saxiix yahay siiqaduna ay saxiixo tahay siiqadu hadday saxiixo tahay ciwadkuna uu saxiix yahay yaqacu الطalaaqu biاlmusama qaybta labaad waa qayb طalaaqina uusan asaxaynin laa biاlmusama walaa bilmahri midnaba walaa bimahri اlmili midnaba qaybta waa maxay waa maa yakuunu طalaaqu mucallaqan walam yuujad الsharطu masaa'ilka khulciga eed soo marteenee mucallaq ahaa biwasfin aw bisharطin aw bishayin wixii lagu xidhana aan la helin laa yaqacu aslan طalaaqaas walaa khulcigaas ayb maa laa yaqacu aslan waa qaybtii labaad wa huwa maa yakuunu طalaaqu fiihi mucallaqan bishayin walam yuujad الsharطu suuradaana masaa'il badan baad ku soo marteen suuradii koobaadna waxay ahayd maa yaqacu طalaaqu fiihi bilmusamaa oo waa marka ciwadkuna saxiix yahay siiqaduna ay saxiixo tahay suurada saddexaad masaa'ilka saddexaad ee galahaya baab ee khulciga ku yimid waa maa yaqacu طalaaqu fiihi bimahri اlmili maa yaqacu طalaaqu fiihi aw fiiha bimahri اlmili oo waa marka siiqadu ay saxiixo tahay ciwadkuna faasid yahay marka ay siiqadu saxiixo tahay ciwadkuna uu faasid yahay suurada aydna waad masaa'il badan baad ku soo marteen midda u dambaysee marka afraad waa maa yaqacu طalaaqu rajciya waa masaa'ilu khulcin oo طalaaqeedii طalaaq rajcia uu noqonayo taana waxay ahayd waa markuu fasaadku ka yimaado min jihati الsiiqa طalaaquna uu ahaa munajaz min jihati الزawj labuu isku darsaday fasaadkoo min jihati siiqa ka yimid iyo طalaaqi oo munajaz ah min jihati الزawj mar hadduu طalaaqu munajaz yahay min jihati الزawj siiqadiina fasad ku yimaado khulcigaas wuu dhici biطalaaqin rajciyin marka waxaan u gudbaynaa kitaabu الطalaaq in sha allahu tacaala الطalaaq luqatan waa xalu اlqeyd xalu اlqeyd dabar iyo seeto la furaa طalaaqa la yidhahda luqatan curfiga istilaaxuna waa xallu caqdi الnikaaxi bilafdi الطalaaqi wa naxwihi istilaaxu marka waa xallu caqdi الnikaax nikaaxa guntintiisii oo la furo lagu furo bilafdi الطalaaqi wa naxwihi weer طalaaq iyo wixii la mid ah kitaabu الطalaaq wuxuu ka kooban yahay shan baab buu ka kooban yahay shan baab ayuu ka kooban yahay shanta baab waxay ka imanaysaa طalaaqu labuu u qaybsamaa طalaaq munajaz ah iyo mid mucallaq ah طalaaqa munajazka iyo ka mucallaqa ana shuruud iyo axkaam guud bay wadaagaan axkaamna waxaa goonila ah طalaaqa mucallaqa ah idan axkaamu طalaaq waxay ku koobantay tanjiiz iyo tacliiq qismu tacaaliq gooni buu sheekhu gadaalbu ku keeni doonaa in sha allahu tacaala alaaqii munajaska iyo axkaamtiisii caamka ahayd mar hadduu marka ku u kala jabay alaaqii laba qaybood oo ah tacliiq iyo tanjiiz meeshaa marka waxaan leenahay alaaqii wuu qaybsanaya bictibaaraat aalaaq yaqansiba bictibaaraat shantii baabna halkaasay ka imanayaan ictibaarka koobaad waxaa loo qaybiyaa ilaa jaa-izin wa muxaramin dalaaq bannaan iyo mid aan bannaanayn marka labaad baab buu noqon doonaa waa baabka bidcada iyo dalaaqa sunniga iyo midka bidciga ay ka iman doonaanoo waa dib buu sheekhu geeyey a'imo badanna way ku bilaabaan kitaabu talaaq bay ku bilaabaan qaybta labaad waa in loo qaybiyo ictibaarka labaad ilaa naafidin walaaqin in loo qaybiyo talaaq naafid oo fulaya iyo mid aan ictibaar lahayn oo bilaasha mar waxaa loo qaybiyaa bictibaarin ثaalث ilaa waaxidin wa cadadin طalaaq keligee oo mutaxan iyo mid tiroobay ayadna baab gooni uu ku iman doonaa midka afraad oo ictibaarka afraad ah mise waa kii saddexaad kii afraad ilaa maa yaqacu fii lafdi istithnaa wagayrihi طalaaq lafdigiisu istitna gelahayo iyo wax ka soo reebasho iyo miduusan gelayninna waa loo qaybiyaa marka kale waxaa loo qaybiyaa طalaaq yactariihi shakun wamaa laa yactariihi shak طalaaq shaki ku yimid iyo midaan shaki gelin asna baab gooni ah ayuu ku keeni doonaa shantaa waaxood ayuu noqonaya ilaa jaaئizin wa muxaramin ilaa laaqin wa naafidin ilaa waaxidin wa cadadin ilaa maa yaqacu fiihi istithnaa wagayrihi ilaa maa yactariihi shakun wamaa laa yactariihi shak shantaa waaxood ayuu kitaabu طalaaq ka kooban yahay haddaba marka waxaan laga maarmayn hadii sidaa uu u qaybsamay in qayb walba xukumkeedii la ogaado marka waa in mid walba marka baab loo gunto iyo hawl u gooni ah ayib <clears throat> markaynu usoo marka aanu soo ururinno alaaqii shantii waaxood u lahaaba marka laisku soo ururiyo waaxda koowaad baanu ka bilaabaynaa iyo axkaamteeda qaybaha kamid waa min axkaamiha marka waxaa weeye in waa albaab alأwal fi arkaani الطalaaq baab alأwal fi arkaani الطalaaq arkaan الطalaaq waa shan almuطaliq maadaama tasaruf uu imanayo waa in la helo axadkii takrifalkan iyo tasarufkan fulin lahaa waa muطaliqi muطaliqii waa in uu weedh adeegsado waa caqdi caqdigaa weedhi loo adeegsanhayana waa rukni waa allafdu almuطaliqu oo zawjki ah wallafdu oo wasiiladii طalaaqa iyo caqdiga loo adeegsanayay ah waxaa laga maarmaana haddii la helay muطaliqii oo mutasarifka ah weedhi iyo wasaaishu adeegsanaya lafdiga aanu ka dhignay wixii raaca waxaa laga maarmaana qasad waa inuu u qasto isticmaalka awoodda alla siiyey iyo alfaadaas alqasdu ila alalfaadi wa iqaaci طalaaqi waa waa asna rukni saddexaad rugniga afraad waa almaxal almaxal tasarufkaas ka imanaya muطalliqa ee alfaadda uu adeegsanayo xaggana uu qasday inuu rido meeshuu ku dhici lahaa uu qaban lahaana waa maxalkii oo waa zawjadi waa almuطallaqa tii la furi lahaa way idan marka waxaanu hadhay keliya hal hal rugni oo rugniga shanaada wilaayo waa inaad u leedahay maxalka inaad ku tasarufto haweenayda aad furayso haweenay cismadaada ku jirta waa inay tahay ama aad wakiil ka tahay ninka cismadiisa ay ku jirta laabudda min wilaayatin cala almaxalli maxalka dalaaqa uu qabanayo zawjadu haweenayda la furhaya ah waa in aad ku leedahay gacan guur oy xaaskaadi tahay ama aad wakiil ka tahay ninkii ay xaaskiisa ahayd shantaa rukni buu ka kooban yahay baabka koobaad mid walbana maqsuudka loo keeno waad fahanteen muطalliqu waa mutasarifkii alfaadu waa wasaaishii lialaaq qasadku waa laabudda haddii caqdi aan loo qasdin waxba ka socon maayo maxaluu caqdigaa qabto oo aahaartu ka oo haweenaydii ah iyo wilaayo aad ku leedahay maxalka asaga islaan islaamid maad u furi kartaa hebley waad furantao maaday qabay ku leedahay marka waa inaad wilaaya ku leedahay maxalka asaga shanta arkaan buu ka kooban yahay markaanu intaa ka soo tagno xugumka guud ee طalaaqu waa shay jaa shay jaa-iso wey oo bannaan xukumkaasaa asalah waxyaabaha kale cawaaridda ku iman doona maruu xaaraan noqonayo iyo maruu waajib noqonayo iyo taas waa mas'alo kale ila qaacida asalka waxaa weeye xukmu shay yuctabaru biasli اllah bixasabi cawaaridihi waa qaacida meel walbaba gasha markaad shay xukumkii ka hadlayso aslu xukmi baa la inaad ka duusho cawaaridda ku imanaysa waa gooni haddaad jihaad ka hadlayso aslu xukmi waa ka hadasho kadibna xalaalo farducayn noqdo iyo xaalada kale aad ka hadasho haddaad nikaax ka hadlayso waa inaad asalkiisa tira ama waa waajib ama waa sunno tidhaahda ama waa mubaax cawaaridda imanaysa ha kuu dambayso marka xukmu shayi yuctabaru biaslihi laa bixasabi cawaaridihi waxa ku soo darinaya ha kuu dambeeya asalu طalaaq waa shay jaa oo bannaan marar buu waajib noqdaa oo ilaaga oo kale ninku hadduu islaanta ka dhaarto muddadana ay dhamaato yo imaa inuu furo yo imaa inuu noqdo labada midba lagu qasbahaya marka waajib mukhayar ayaa meesha ka soo baxay ima alaaq wa ima alfaya yaa imanaysa asalkiisu waa sidaa xikmada loo jideeyey waa xikmad iska waadixoo cad maxaa yeelay haddii ilaahay uu jideeyey xadhiggii nikaaxa in la xidho markay baahi timaado iyo daruuro ay timaado waa in la sameeyo dariiqii xadhiggaa lagu furi lahaa xikmadana xaajada iyo maslaxdana keenaysa tashriicu alaaq axaadiis dhowr oo laba xadiid baa hadda ka xusuustaa baa ku timid in uu yahay abqad اlxalaal ila اllahi subxaanaه wa tacaala labada xadiidba midna dacfiisu waa daran yahay midna waa mursal cala araajix marka ma sugna labaduba yushtarau waaa rugnigii koobaad buu sheekhu ku bilaabay kitaab اطalaaq oo rugnigii koobaad muxuu ahaa waa muطalliqi kii wax furahayay buu ka bilaabay yushtaradu waxaa la shardiyaa linufuudihi nufuudi طalaaq طalaaqu inuu fulo ila waa idinka usoo qaybo طalaaqi naafid iyo laaqi usoo qaybsha fulidiisa waxaa loo shardiyaa atakliifu mashaqayn baa loo shardiyaa filmualliqi ka furahaya gabadha waa inuu yahay mukalaf caaqiloo baaliqa waa inuu yahay caaqil baaliqa waa inuu yahay sidaasuu imaamku u jeedaa ila sakraana kii waa kii sarqaamaba mooyeen kii sarqaansanaa ee khamrada cabayba mooyeen asagu mukalaf ma aha weeye wa maca daalika talaaqiisa wuu asaxayaabuu ujeedaa imaamku ila sakraana fahuwa laysa bimukalafin waa sida nawi uu qabo weeye wamaca dalika yaqacu alaaquhu alaaqiisa uu dhachaya ayib marka ila sakraana lagama soo reebin nufuudka ee waxaa laga soo reebay takliifka takliifku ka istinoonayaa sheekhu halkaasuu u jeedaa si kastaba noqotee marka intan ila sakraana waa min ziyaadaati nawowi cala almuxarar uu ku daray weeye inuu iska daayayna ahayd waa ziyaada laaqi ay badan yihiin loomana baahano maxaa yeelay sakaraanku cinda shaaficiya jumhuurtooda iyo muxaqiqiintoodu iyo abu cabdillaahi fii nasihiba waa mukalaf dalaaqiisuna wuu dhachayaa bal huwa min almukalafiin marka nufuudkii dalaaqiisana waa fulhaya asaguna waa mukalaf marka ziyaadadan istinaha ila sakraana ah waa uun ra'yigii nawowi oo uu ilzaamiyey raafic iyo bacdu اlasxaab uu ilzaamiyey marka waa ziyaada laaqiya saasay u leeyihiin wadaadu alimaam marka haddii la takliif la sharday maxaa baxay falaa yasixu طalaaqu majnuunin majnuun طalaaqii asixi maayo wa mactuuhin wa naa'imin waxaasoo dhan طalaaqoodi ma asaxaayo ama sakraan asagu khilaaf baa ku jira waynu gaari doonnaa saddexda majnuunka iyo naa'imka iyo mactuuha طalaaqoodu inuusan asaxaynin mundir wuxuu soo guuriya ijmac wadaadda lamidna waa soo guurshaan awsadka iyo ijmaaciisa buu ku soo guuriya takliifkii annagu waxaan ka saaraynaa alaaqu sabiy alaaqu sabiy annagu agtayada dhici mahayo waana ra'yljumhuur keligaana ma aho madaahibtu badankood baa nala qaba afarta madhabba waxaan ka ahayn axmed axmed cafwan laakiin saciid musayib iyo cataa ibn abi rabax waxay qabaan sabiga mumayiska alaaqiisu inuu dhacahayo sabiga mumayiska alaaqiisu inuu dhacahayay qabaan axmed baana laga wariyaa riwaaya canhu xasan albasri asagu wuxuu hi labayo toban hadduu gaadho meelahaas ama haweeney u galmoon karo alaaqiisu waa naafid wain lam yabluq yuusan qaan gaadhinba marka sabigu khilaaf baa ku jira laakiin calaa madhabina waxaan ka soo reebaynaa uun alaaqu sabiyi waxaana ma dhachayo majnuunna ma dhachayo mactuuna ma dhachayo naa'imna ma dhachayo rufica alqalamu can alaaثatin can الnaa'imi can اlmajnuuni can اsabiyi xataa yaxtalim ila akhiri xadiidkaas wey sakraanku hadduu muctadi yahay iyo hadduun muctadi ahayn hadduun muctadi ahayn dhibba ma laha waxaa laga hadlaya waa ninka muctadiga ah kaa laftirkiisu agtaayadu waa maxay dalaaqiisii wuu asaxayaa wuuna furhayaa kii aan muctadi ahaynna labadu waa isku mid lama kala qaadahayo waxaan ku kala tagayaan keliya ta'hiimka dembi in loo qorayo midkan kana aan loo qoraynin kan in la karbaashay kana aan la karbaashayn unbay ku kala tagayaan mooyeene khitaabu wadcigan ah nufuudu alaaq oo wuquucuhu ku kala tegi maayaan jihatu khitaab takliif unbay ku kala tagahayaan marka waa laba jihoo kala duwan wey aan ka soconno ama sakraanka jamaaca min asaxaaba oo cumaan ka mid yahay cumaan ka yahay ibn cabaas jamac min ataabiciin abu thawrna uu ku tegay laa yaqacu طalaaqu sakraanin ama muctadi ha ama hayru muctadi ha noqdo ma dhachay wadaadaha qaba alaaqu sakraan wuu dhachaya kala qaadkoodu waa xagga un taiimka iyo macsiyada mooyeen xagga wuquuc alaaqa ma ah saxaabadaas ibn cabaas iyo cumaan ka yihiin laa mukhaalifa lahum min asaxaaba shaaficiyana kutubtooda ma aysan keenin wala alxanaabila wala almaalikiya marka wax loo garanmaray ma garanhayo abu thawr iyo musani ayaa iyagu ku jira jamaacada odhanaysa laa yaqacu alaaqu sakraan laa yaqacu alaaqu sakraan ruknigii labaad buu u gudbo ahaa lafdigiibuu u gudbay almualiqu wاllafdu wayaqacu alaaqu waa dhaca bisariixihi bilaa niyatin alfaadu alaaq waa inagu soo marray saxiixeed cindanaa waa saddex alطalaaqu wاlfaraaqu wاsaraax cinda daahiriya alaaqa keliya ayaa sariix ka ah labada kaleoo saraaxaya firaaqa agtooda waa ka kinaayo ayib marka hadda wuxuu gudbaa alfaadi alfaadu alaaq marka sariixa iyo hayru sariixa sariixu waxaan leenahay waa lafdiga aan ixtimaalin waxaan ka ahayn furitaan hayru sariixu waa lafdiga ixtimaala furitaan iyo wax kalaba kaasna marka kinaayaan odhanayna kinaayada labaan u qaybna annaga jaliya iyo khafiyu ayaan u qaybinayna midda jeliyadaa ayadu biniya haday raacdo furitaan buu noqon midda khafiga ana way adag tahay inaan dalaaqba aan ka dhigno wayaqacu dalaaqu waa dhacaa bisariixihi sariixii lafdi alaaq buu ku dhacahaya bilaa niyatin niya la'aan lafdigu mar hadduu ku cad yahay fii baabihi wa fii macnaahu wa fii muraadihi waxaa weeye looma baahno qasdulmukalaf iyo niyadiisii iraadadiisa midna in la baadho waa qaacido guudoo usuulka iyo fiqyaadkaba lagaga hadlo alfaada sariixadoo dhan bay u taallaa midaa ayada kelitan kuma aha wa bikinaayati wayaqacu طalaaqu waa ku dhacahayaa bikinaayatin lafdi sarbeeban ama maldahan biniyatin maca niyatin lafdigu maadaama uusan sariix ku ahayn fi alaaq alaaqna ixtimaalo wax kalena uu noqon karo niya lagu xoojin marka alkinaayatu maca niyati kasariixi meesha ka imanaysa ijmacna yaa la soo guuriy mundirna waa soo guuriyey ibnu qataan alfasi iyo wadaadaha minhaajka sharxaba way soo guuriyeen ijmaca isaga in dalaaqu ku asaxaya sariix iyo kinaayo kinaayaduna ay niyo u baahan tahay oo qarino u noqonaysa xoojisa fa sariixu sariixu aalaaq waxaa weeye aalaaqu lafdigaa alaaqa ah wakada alfiraaqu baa lamida iyo wsaraaxu cala almashhuuri haddaynu qabsanno abu xaniife isagu wuxuu leeyahay firaaq iyo saraaxu ma aha sariix lafdu alfiraaq iyo lafdu saraax midna sarix ma aha waana qowl qadiima shaafici sida laga wariyo ama maalik laba riwaayo uu leeyahay midna wuxuu yidhahdaa firaaqu iyo saraaxu waa ka alaaqi oo sariix marna wuxuu yidhaahdaa sariix ma aha labadaasuu yidhaahdaa sida mashhuurka alfaadaasi maadaama qur-aanka lagu sheegay aw tasriixin biixsaan iyo wasarixuuhunna iyo idaa allaqtum iyo aalaaqu marataan iyo aw faariquuhunna w an yatafaraqa alfaaddaas saddexdaa maadaama qur-aanka ay ku soo lallaabatay cinda alcarabna mashhuur uu ku ahaa in loo isticmaala alaaq fi ljaahiliyati wa fi lislaam lisaan lfuqahaa iyo curfu mutashariiciinna uu sidaa noqday waxaan leenahay waa alfaad sariixa ku ah fi alaaq ayb saddexdaasaan leenahay wixii kale waa kinaaya ibn xamin asagu waa ka daro hal xabo ka sore wixii kalena wuxuu hi waa wada kinaayo ka طalqtuka mar haddii lafdigu masderkii uu sariix noqday faraaq iyo saraax iyo طalaaq masderka ama ismasder waxay noqdaanba mar hadduu sariix noqday mushtaqaadkii oo ism faacilkii iyo ficilkii wixoo dhanba masderkii baan raacinaynaa fi saraaxati lagu raacinaya wuxuu yidhi ka طalaqtuki waan ku furay wa anti طaaliqun adna waad furan tahay gabadh yahay wa muطalaqatu mid la furay baa tahay wayaa طaaliqu tii furayday intuba waa maxay waa alfaad sariixa oo ninka ay ka soo baxdo islaantu ay ka furmayso bilaa niyati haduu lafdigaa cad intuu ku hadlo haddana uu yidhaahda gabadha inaan fura ma doonayn waxaa leeyahay waad hadaaqaysaa laga dhegaysan dalqada lagu qorahaya walaaqu mulaqu yuxmalu cala alwaaxida taasna waa asal laga duulo alaaqu hadduu mulaq yahay waxaa lagu xambaarhayaa waaxido laba iyo saddex niyay u baahanaysa lan reerkii in la dumiye la dooni maaye haddii lafdigii la ilaaqa alaaqa waxaan ku xambaaraynaa waaxida aan ku xambaaraynaa labada iyo saddexda dheeraadka ah waa inuu niyo la yimaado mualiqi laa anti alaaqun wa anti alaaqu alfaadda ayagu ma aha buuhi sariix laa anti alaaqun wuxuu anti alaaqun adugu furitaan baa tahay alaaqi qudhigiisaa tahay buui haddama masderba masderku acyaanta kuma dhaca yidhaahdaa ayib afcaal buu ka turjumaa gabadhuna waxaa la rabay in mucayanay ahayd isim faacil lagu tilmaamo ama ficil ku dhacay la tilmaamo wa anti alaaqu buuhi albuuba geliyey adaaba furan buuhi bimacnaa adaabaa ah alaaqi furiinkii baa tahay furiinki aan dhaho caf filas haddaynu qabsano ma aha weeye lafdi sariixa lafdi sariixa ma aha inta hore waa alfaad sariixa ah alfaad sariixa ah wey abu xaniife iyo maalik waa sariix lafdigan anti alaaqun iyo anti alaaqu labada lafdiba waa sariix bay leeyihin weeye wayna badan dheen in masderka lagu ilaaqo ism faacil lagu ilaaqo ayib ama booskii ficilkiisi la dhigo marka maxaad ku diideen bay leeyihiin marka waa abu xaniife maalik baa qaba annagu waxaan lena sariix meehe waa kinaayo marka wuxuu u baahanayaa niyo wa tarjamatu alaaqi alaaqoo la tarjumo bilcajamiyati afaan carabihin lagu tarjumo sariixun weeye cala almadhabi alaaq waa lafdigii maaha alaaqii furitaanka lafdu alaaq baa tarjumay ma aha lafdu اlfiraaq iyo sarax ma aha wa tarjamaة اطalaaq ay lafdu اطalaaq oo la tarjumo bilcajamiyati afaan carabi ka ahayn lagu mxu ah, turjumo sariixun weeye mid ku cad fii wuquuci اطalaaqi cala اlmadhabi haddaynu qabsano maxaa yeelay lafdigan carabiyada sariixa ahaa luqadii lamidkee lagu turjumo waa un luqadiibu lamid yahay waad iga furan tahay baa lamida ah inagu anti طaaliqun iyo muطalaqa tahay wa alaqtuki waa ku sii daayey aw wa anti muطlaqatun kinaayatun wey kuwan dambe lafdiga waxaa la isgan faacil ama mushtaqu in laga keeno min aalaaq oo masderkiisi ah wuxuu ka keenay min aliطlaaq alaqa iطlaaqan buu ka keenay dabarka sii dayn miyaa ma gacanteedoo la furaa ma horteedoo laga dhaqaaqaa marka waa kinaayo wa alaqtuki dabarkii baan kaa furay wa anti muطlaqatun daysanaa tahay buu ihi kinaayatun wey laa sariixun waa kinaayatu alaaqin mar waxay noqon kartaa alaqtu culayskii aan kugu hayaan kaa qaaday dabagalkii baan kaa daayey albaabii aan kugu qufulahayay iyo imtixaankii baan kaa sii daayay noqon kartaa waad fasaxantahay bal iska soco laakiin soo dadaal bay noqon kartaa mar haday ixtimaalkaa u yimid waxaan leenahay waa kinaaya ma aha sariix masale kale u gudbay walow ishtahara lafdun lafdi hadduu ku caanbaxo lialaaqi bacdu nusq baa macno kale u qorahaya oo walow ijtara lafdun aalaqa baa bacdu nusq qorahayaan lialaaqi baa sax ah ayib walow ishtahara hadduu ku caanbaxo lafdun lafdi baa wuxuu caan ku noqday lialaaqi furitaan kal xalaalu mala maalan oo kale aw xalaalu llahi calaya xaraamun fasariixun fi lasax haddaynu qabsano ayb maslada hore oo tarjamaة الطaلاq biاlcajamiyaةi sarixu inay tahay ibnu mundir wuxuu soo guuriyey ijmac fii kitaabi alawsaط iyo kitaabihi alijmacba afar boqol masalada ah xagga kitaabkiisa ijmaca ama awsadku mujaladka sagaalaad boqol sagaashan iyo شhan buu ku soo guuriya lafdiba wuxuu caan ku noqday bulsho dhexdeed ma aha curfiga carbeed ma aha beled iyo qoom meel joogaa waxay caan ku noqda dhexdooda inay lafdi u isticmaalaan furitaanba godhi waan ku fasaxay baa muxuu caan ku noqday matalan waad iga furan tahay agteenna idan waxaan u isticmaalanaa ka sariixi kal xalaalu sida lafdiga xalaal oo kale markaasuu wuxuu yidhi ama wuxuu yidhi anti calaya xalaalun buuhi eh, cafwa anta calaya xaraam ama xalaalullahi calaya xaraamun fasariixun fi lasaxi lafdulxalaal muxuu noqday talaaq baad ka dhigtay markaas waxaa tihi xalaalullaahi oo nikaaxi ahaa ayaa waxaad tidhi xaraam buu iga yahay xalaashina waxaad u wadaa nikaaxii xaraamtana waxaad u wadaa طalaaqi lafdigaasaad isticmaashay xalaal ullaahi calaya xaraamun xalaashii ilaahay ii baneeyey baa xaraamiga aad tidhi fa sariixun weeye fi maxaa yeele shuhrada iyo isticmaalka ayaa wuxuu keenayaa in loo loola dhaqmo ka kasariixi ayb asluhaa masalada aanu kusoo soo maray weeye cafwan baabkii aan kusoo marayay kitaabu nikaax sadaaqu siri waalcalaaniya hadday nikaax hoos kaga soo heshiiyaan meher kun dolar fagaarina laga sheego shan kun ama toban kun keebuu ku asaxaaya istilaaxa khaaska iyo kacaamka kee la hormarinaya luqaadku ma istilaaxiya mise waa tawqiifiyana usii laabanaysa masalada aan halka kusoo maray la mid tahay lafdulxalaal mowduuc oo ma aha lialaaq walaa lafdulxaraam mowduuc ooma aha lialaaq laakiin bulsho ayaa waxay ku heshiiseen oo isticmaasho xaraamtana alaaqii xalaashina nikaaxi waxaan kula dhaqmaynaa curfigooda marka alisطilaaxu اlkhaas yuqadamu huna cala اlistilaaxi اlcaam marka waxaynu ku soo marray nika mxuu ahaa sadaaqu sir walcalaaniyana ku soo marray maslada halkaasay u laabanaysa tafaahumkaasaana qultu wuxuu nawi haddaan alasaxu waxaa weeye annahu kinaayatun lafdigaa haddii loo isticmaalo طalaaq caanna ku noqdo wadcigaa loo laabanaya nawi marka wuxuu u arkaa taqdiimu اlistilaaxi اlcaam cala alkhaas buu asagu arkahaya wallahu aclam wadaaddo badan baana sidaa ku taageersan dhibba ma lah oo muxuu il nawi ka duulahayaa iyo wadaadaha taageersan alfaadda qur-aanka lagu sheegay alaaq iyo faraaq iyo saraaxa midna ma aha intaan waxaan ka ahaynna suu dooni caan ha u noqdee wuxuu ku jiraa baabulkinaaya halkaasuu taaganya ya suu dooni had caan ha u noqda yani bulshada dhexdeedaan ujeedaa ha u caanbaxa u ishtihaaro wuxuu u gudbay kinaayada wa kinaayatun kaan mxuu ahaay kaanti khaliyatun bariyatun battatun batlatun baa'inun ictadii istabrii raximaki ilxaqii baahliki xabluki calaa haaribiki laantahu sirbaki uczubi uqrubi daciinii waddiciinii wa naxwiha kinaayadii baa la tirinaya alfaadulkinaaya ayb in alaaq uu ku dhacayo bilkinaayati asna ijmac waa inaga soo sheegnay aimadu soo guuriyeen ragga soo guuriye waxaa ka ah raafici iska daa kalebe wa kinaayatun ka anti khaliya maxaan soo maray horanbu ku soo yidhi wayasixu tasriixu bisariixi bilaa niyatin kinaayatin biniyatin haddii alfaadu sariix dalaaqi sariix ahaa alfaadiisa laguu sheegay maxaa kuu dhiman alfaadu lkinaaya kuu dhiman kinaayaduna waxay u jeedaan hunaa marka la maraya ma aha balaaqada walaa tii meelaha kale lagu sheegi jiray huna waa maxay waa lafdi kastoon ku caddayn alaaqa furitaan aan ku caddayn hadduu doono daahirba ha ku noqdo halkan markay marhayaan daahirba ha ku noqdo fi alaaq laakiin hadduu macno kaleba ixtimaalayo cinda ashaaficiya iyo jumhuurta taageersan waxay leeyihiin waa maxay kinaayo ka anti khaliyatu mid maran baa tahay mid maran khaliya khaliyi huna waa maxay gacantaydii baa kaa maro farahan kaala baxo waanku faray noqon karta khaliyatun waxaa maxay gooni baad aniga ii tahay noqon kartaa khaliyatun culayskii caadaskii baad hadda beri ka tahay noqon kartaa eediyo tuhmadii baad khaali ka tahay noqon faraaq un weeye idan marka maadaama macna kale meesha uu soo galay waxaan leenahay khaliyatu maxaad oga jeedaa baan leenahay kii isticmaala hadduu dha furitaan baan oga jeeda way kaa furantay beriyatun beri baa tahay bariyatun oo eh, eh, mxuu aha laisku adkeeye un weeye bariyatun anaad beri iga tahay way noqon kartaa ceeb kasalin baa tay noqon kartaa wax lagu haysta ma jiray noqon kartaa marka masaa hadday noqoto waxaan leenahay anti bariyatun buri mini markaas waxaa la yidhi maad waxaa la odhan hayaa lafdigan wuxuu ixtimaalaa furitaan furitaanna inuu noqonin waa dhici karta maxaad oga jeeday muطalqun baa la weydiin yustafsar ayb niyadiisana lagu xukumi anti batatun buu hi albat min alqaطci mid go-an baa tay buuhi calaaqadii baa kaa goday miyaa isku halaynta hore inku isku halayn jiraa go'day miyaa walle waa kaa samro hadda kadib inaan kaa tashado weeye miyaa battatun marka maadaama macaani badan ay ixtimaasho waa eray sarbeebanoo maldahane wuxuu oga jeeday ninkii riday baa la weydiin batlatun laftirkeedu waa sida atabatul wa ataqaطuc aw alinqiطaac can الnikaax nahaa can الtabatuli maryam albatuul iyo faatima albatuul sumaydan maqal batlatun batay ku dhowdahay anti anti wuxuu ihi batlatun baa tahay maad furan tahay miya mise waa hawlo kale ragoo dhan baad ka saahayda aniga mooyeen miyuu ujeedaa waad dhowrsantao waxaa tahay cafiifu ujeeda waxyaaba badan baa dhici kara batlatun baa-inu mid go-an baa tahay ragoo dhan ba kaka baaintay ka takooran ictadii buu hi intay murmana waxaad leeaysaa ciddo tirsa buu hi ictadii ayib xadiid daciifa ku yimid ictadii inuu haweeney nabigu ku yidhi sal slam waana xadiid mawduucay dheen wadaaddo badankood istabri'i hubso buuhi raximaki raximkaada iyo minkaada hubso wax kaleba ma sheeginba waa laysaab dhaafay na waxaad yeelaysaa minkaada or hubso buuhi or isbitaalka aadoo iska soo kaadida iska soo qaad macnaheedu waa maxay waan ku faray miya mise haddaad uur leedahay waa ku daynhayaa balhoos soo fiiri weeye macaani badan bay noqon kartaa ayb ilxaqii biahliki ahlkaada haleel ilxaqii biahlika iyadu waxaan u daliishanaa xadiidkii ibnatuljawn eh, ibnatuljawn fi saxiixaan ku yimid baan u daliishanaa haweeneyda nabiga sal ly slam intuu u dhowaaday ay tidhi waxaan kaa maangalay acuudu billaahi minka laqad cuti bimacaadin ilxaqii biahliki xadiidkaasaa loo daliishada xadiidka wadaaddaa muran ku furo waxay leeyihiin lafdigiisu kuma caddo riwaayada muslim ku timid waxay tilmaamaysaa nabigu islaanta wuu doonay isagoon loo meherinin markay ay ilaahay magan gashay yuuba fasaxayba ayb marka wuxuu ilxaqii baalig waa maxay gabadha hala sahayo saxaabi kale u yeedhay gabadha hala sahayo tabini iyo sahayaa la siiya ay noqotay marka maba dhicinba nikaax iyo caqdi riwaaya muslima ku cad bay daliishadaan wadaadaha hawshaa ka soo horjeeda marka waxaa soo hadhay qisadii kacab bnu maalik fii qaswati tabuuk markii hawsha ay kulaatay wakiil lagu yidhi wadaadihii haweenkiina ka fogaada gabdhihin la yidhi nimankaa idama agmari kara kacb ibnu maalig nabigu nabi allow haweenaydii iyo reerkii saasaa la yidhi maxaan sameey gabadha miyaan furaa buudhi mise maadaa afcal sidaasoo cad miyaan furaa am maadaa afcal nin wuxuu idhi furine laakiin ha u dhowaanin na aduguna yuusan ku agmarin kacab wuxuu gabadha ku yidhi hadday sidaa tahay ilxaqii biahliki jumhuurtu waxay u deliishadeen marka ilxaqii biahliki inay tahay kinaaya fi alaaq waadana waxay u deliishadeen ilxaqii biahlikiiba inaysan alaaq ahayn fi curfi saxaaba bidaliil saxaabigu nebi muxuu weydiiyey nebi allow gabadha miyaan furaa mise kaloon sameeyaa nabig wuxu uhi furine ha u dhowaanin saxaabigu muxuu yidhi marka ilxaqii biahliki ilxaqii biahliki saxaabigu agtiisa kama aha furitaan lanna haday furitaan tahay nabiguba soo weydi nabi allow maxaan sameeyaa ma furaa mise wax kalaan sameeyaa wixii kale uu samaynayey waxay u noqotay ilxaqii biahlig furitaankan waa laga mamnuucay markii laga toobad aqbalayna waa kay islaamiya usoo laabteen saxabada aan laga furin marka waa cagsi daliilkii isagoo saxiix haddana dilaaladiisii ninna qaabbu u shubay ninna meel kaleba u saaray marka labada xadiidba kuma caddo masalada midda hole batatun aan ka soo tagnay xadiidka rukaana cabd bnu yaziid baa ku yimid xadiidkana sunanku ku yimaadaa inuu daciif yahay baa loo badan yahay annagu marka riwaayaan xoojinaa ilaa waaxidaa wadaadana riwaayada albatan furay xoojiyaan waa laisku haya inta kale axaadiid ku timid oo saxiixa ah ama dacfi yar ku jira ma jira waa mawduucaad bay u badan yihiin aaaru saxaaba unbaa ku badan meesha ama wuxuu yidhi xabluki hogaankaadi calaa haaribiki degtaadaan kuu saaray buui haaribku waa degta meesha tunka ah luqunta iyo garbuhu meesha iska galaan baa la yidhahdaa ritugu waa aragtoono marka xarigga hogaanka laga furo ee la rabo inuu meelaha iska daqdaaqay oon hogaankana uusan dhibin intii la dudubaa loogu tuuraa garbaha kadibna wuu iska socdaa su doona u daqaa marka wuxuu ihi xabluki xadhigaada oo meherka ahaa ee ugu kaxidhnaa calaa haarib degtaan kuu saaree meesha doonta ka bax weeye fasaxan tahay ifcali maa shi'ti miyaa mise howlo kale u jeedaa ayib xilligii waxay dhacday sayidina cumar ninbaa islaantiisi sidaa ku yidhi o xabluki calaa haaribiki markaasay iskula yimaadeen maxaad u jeeday baa layidhi furitaan baan u jeeday buui ayadna way ka marhaati kacday dalqad buu cumar ku xukumaya dalqata ayib laa andahu sirbiki buuhi sirbiki ama sarbiki sirbiki haddii leedo waa daa'ifada iyo jamaacada laa andahu ma danaynayo weeye ma annadahu asalkiisu waa azajru waxaad samaysay yacba kaamalihi wey fartaa doonto qor gabadh yahay sirbiki marka waa daa'ifadaada adiiyo abtirkaadi iyo reerkaadi iyo dhaqankaadi iyo qoyskaad dambe kamalyihi wey haddii sarbik siinka la kor dhabana waa hawshaada iyo meeshaad daaqaysa marcaha iyo camalka iyo falkaa sarbiga asna la yidhahdaa marka macnuhu waa maxay qushigaa weeye waxaa doonto samee gadhow lagu daayay gafuur dhaaf wey ayb muxuu ku soo urursan uun laa uraaci shaniki laa ahtamu bishaniki laa ubaali bishaniki macnuhu waa intaa ayadna waa mxu waa kinaaya alaaq uczubi maqnow buu idhi cusubka macazabku waa marka waa yahay idhaaf buu idhi uqrubi fogow dheerow iga tag buu idhi wadiciini iyo wanaxa wixii la halmaala xijaabuu idhi sahay qaaduu yidhi meesha iskaga tag buu idhi walla wayga kaa dhammaatay buu idhi intaasoo dhan waa maxay waa alfaad kulli noqon karta muxuu ahaayey dalaaqna noqon karta kheyrkeedna noqon karta intaanoo alfaada cindana waxaan leenahay waa lafdi muxtamil ah dalaaqna wuu noqon karaa dalaaq la-aanna noqon karaa culamadu waxay ku ijmaaceen alaaqi guntame nikaaxi guntamee asaxay inaan lagu burinin ilaa lafdi tusahayaba mooye xadiidkii rukaana waan daliishanay ee batta ku furay nabiguna markuu weydiiyey yidhi maa aradta biha wallaahi yaa rasul lah maa aradtu biha ilaa waaxidatan niyadiisiibuu u laabtay oo nabigu xukumay albatta ee wixii la halmaa o dhan waxaan leenahay waa alfaad muxtamila lialaaqi wahayrihi asalkii nikaaxi guntamay biijmaacina lama burin karo ilaa bidaliil ku xooji xadiidkii albata oo nabigu uusan ku xambaarin lafdi sariixa oo uu u laabtay mualliqi inahaasan anagu isku qabanna ibnu xasm asagu wuxuu ha waxanoo dhan waba kama jiraan waxaanoo dhan wax dalaaqoo noqonaya laa biniya walaa biayri niya waxba kama jiraan ninka aan isticmaalin lafdi alaaq ama faraaq ama saraax islaantiisu ma furmin buu taagan marka inaad garadeen banamale waa lagu dagaalama meesha ayib <clears throat> maslada keliya ee hadda u baahan in un aada loo looga hadlo waa maslada ictadi ictadi ayadu way ka daran tahay waxyaabaha kale weliba curfigeenu maxay ku tahay sariix fi alaaq ciddo tirsa macnadu maay tahay qole waay waxay dhici karta inu jid wax xisaabso mushaarkaadii xisaabso biilkaadii xisaabso may waxaad xisaabsataahee meherkaadii halkaa wadaaddaa la maray ictidaadku inta badan waxaa loo sariix ku yahay furitaan waan ku furaye waxbaa idmaaran waan ku furayahe ciddadii xisaabsan wey saas darteed cbdullah bn mascuud iyo jamaaca min ataabiciin ay yidhahdeen awsaaci waa alqa bilaa nadar ila niya ictadii hadduu yidhahdo dalqaa dhacaysa yidhahdeen lanna waa sariix fi alaq bay taagen cbdullah bn mascuud jamaca min ataabiciin a'immada xaggooda kale awsaaci baa ku raacay ayb wuxuu u gudbay sheekhu alfaad kale buu u gudbay wuxuuna yidhi wاlictaaqu xorayntii anti xoratun baa tiri aw anti muctaqatun baa haweeney aad qabto oo xor aho baaliqa oo xaaskaadi ah yaad xoriyad la soo aadaiyo xorayn wاlictaaqu xorayntu kinaayatu kinaayatu alaaqin wey kinaayata alaaqin buu anigu qohaya ma aqan hadd wuxuu kordhabay ayb waa alaaq kinaayadii alaaq ma aha alaaq cade alaaq buu sarbeeb ka yahay wey wacagsuhuna asna waa kinaayatu ciطqin addoonkaadi waxaa tiri waan ku furay maxaan leenahay lafdu dal waa kinaaya can اlciطqi islaantaadiba waxaa tidhi waan ku xoreeyey waa kinaayatun can طalaaqin way isweydaaranaya saasoo ujeeda waana madhaba maalikin walayt bnu sacd wa isxaaq baa sidaa qaba ayb amaa wadaadka la yidhaahdo abu xaniifa s wuxuu leeyahay sariixu alaq w kinaayaatu gebi ahaanba alaaqa alfaadi sariixa iyo kuwa kinaayada aba isarbeebanba cidqi kama noqon karaan kinaayo halkaasuu isagu taagan yahay ilaa laba lafdiba ka soo reeba wuxuu hi ilaa inaad tirada mooyeen laa sulطaan lii calayki aw laa milka lii calayki labadaa weedhood buui waxay noqon karaan kinaaya can اalaaq waxay kaloo noqon karaan kinaaya can اlcidqi waxaan idhi qiyaasan calaa maa sallamtahu annagu waxaan idhi labadii lafdi aad ogolaatay inay kinaaya noqdaan baabaan ku dul daaranaynaaba inta kalena waa la marka shaaficdu halkaasay ku ilzaamiyeen lianna jaamicuna waa maxay talaaquna yuziilu milka اnikaax cidqiguna yuziilu almilka fi اraqaba marka jaamicaasaa ka dhexeyaan leena walaysa alaaqu furitaanku ma ahaanin kinaayata dihaarin waxaad tidhi allaqtuki markaasaa maxaad oga jeedaa waxaad oga jeedaa duniya waan hooyadayba iga tahay ka dahri ummi walaysa alaaqu kinaayata dihaarin ma noqonayo wa cagsu sidoo kale walayse adihaaru kinaayata alaaqin dihaarkuna ka noqon mahayo weeye kinaaya can alaaq maxaa yeele way isdiidayaan waa laba caqdo isdiidaya dihaarku wuxuu keenayaa baqaacu lcismati nikaax haweeneed waad ka dhaaratay kafaara gudun baa lagaa rabaa waadna ku noqon alaaqina muxuu keenayaa furitaan zawaal eh, iyo baa baa iska hor yimid marka mar hadday sidaa tahay midkood kale kama noqon karo kinaayo alkaasa ka dulla mid walba mawdciisa ku fudo qaacida soo marteen lafdi walboo sarix ku ah baabihi nafaadna hela fii mawdicihi laa yakuunu kinaayatan can hayri qaacida soo marteen wuxuu gudbay sheekhu baab kale oo ku saabsan xaaraamti walow qaala hadduu yidhaahdo anta calaya xaraamu walow qaala limra'ati wey hadda xaaskiisi wuuu ku anta calaya xaraam xaraam baad iga tahay buui aw xaramtiku waan ku xarimay buuhi iska kaa mamnuucay wa nawaa alaaqan alaaqna uu niyoodo aw dihaaran ama hooye inuu ka dhigo hooyadii kale uu ka dhigo uu niyoodo xasala dihaaru walaaqu alaaq iyo dihaarka way hirgelahayaan anta calaya noqon karaa labadaasana taxriimka keeni jiray alaaqiyo furuucdiiso da khulciga aad soo marteen ah iyo dihaarki marka waa nawa ile lafdu taxriim hadda kuma sariix ma fi alaaqi waa nawa alaaqan aw dihaaran buu niyooday xasala waa xasilahaya waa hirgelahaya ayib middaa marka lafdu taxriimka ah, toban qowl baa ku jirta toban qowl bay self iskugu khilaafeen waa masalo dhib badan oo dheer nin walba meelba ku dhuta saxaabada marka waa la kala dhaqaaq laba qowlun baa u waaweyn labada qowl aan wax ka sheego wadaadda yidhi waa kafaaratu yamiin ninkiina xaaskaygii xaaraan baad iga tahay ku yidhahda ama islaantiisa xaaraan baad iga tahay waan ku xarima yidhaahda wax dalaaqoo dhacaya ma jire waa un dhaare kafaara gudhaareed ha la yimaado fakafaaratu icaamu casharati masaakiin halkaanu ha kala sarbaxo jamaaca min asaxaaba wataabiciin baa ku tegay wadaadana waxay dhaheen saddexdiiba way dhacaysaaba marba haddaad xaaraam sheegtay waa lafdi ka culus dalaaqi bay yidhaahdeen ragga sidaa ku tegay cali baa ka mid a saddexda ka dhigay ibnu cumar zayd bnu haabit saddexdaa saxaabaa u waaweyn saxaabada masalada u waaweyn culamada ka hadashay wa jamaca min attaabiciin wa bihi qaala maalik wabn abi leyla lafdu taxriim iyo xaraamun calaya waa saddex dalqadood cali eh, ibnu cumar zayd bnu haabit jamaca min ataabiciin wabiha wbihi qaala malik wbnu abi leyla cumar iyo ibn mascuud iyo ibn cabaas caaisho abibakrna waa laga warshaaye wa jamaca min ataabiciinna waxay yidhaahdeen lafdu taxriim waxaa weeye waa yemiin ka kafaarat yemiin fuqaha badan baa ku tago waxaa kamid awsaac iyo abu thawr baa ka mid a waxayna xujaysteen lafdu lxaraami leysa min alfaadi طalaaq kinaayana kuma aha sariixna kuma aha loomana isticmaalo dhaar un weeye yaa ayuha nabi lima tuxarimu aan gelino baab lkafaaraat baab ayman alkaasay la mari aw nawaahumaa ama wuu niyooday macan aw nawaahumaa macan muxuu niyooday dihaarkiya alaaqi anti calaya xaraamun buui iyo xaramtuki wanawaa alaaqan wa dihaaran macan takhayara wuu door qadanaya wa abata waxaana sugan makhtaara wuxuu doorto waxaan leenahay labadaba waad kulmayso soo maaha waadna niyoota xagga niyada cafwan lafdu taxriimna waad ma furan tahay mise waad ka dihartay kala dooraan leenahay labadaaba way taagan yihiin korkaaday taagan yihiin midkaa doorata soo dhacaay waad fahamteen baan u wa abata waxaa suganaya makhtaarahu min aalaaqi aw idihaar khulaasadu waa intaa oo maad halmar iskugu keentaan meesha liannahum maa aniga soo nidhi way isdiidayaan midna ibqaau nikaaxi walcismu wadaa waa dihaarka midna isaalathu wadaa ma kulmi karaane booska ninkii degi lahaa baan lena adugu waqiila waxaa la yidhi maye iil isagu wuxuu leeyahay alaaqun wey hadduu niyoodo hadduu anta calaya xaraamun yidhaahdo alaaq iyo dihaarna wada niyoodo la dooransiin mahaye alaaq baa dhachaya buu isagu ninkiiil warkiisaasuu leh maxaa yeelay liannahu aqwa bilizaala buu asaga alaaqa ka xoog badan dihaarka lanno alaaqu asagu khiyaarka markuu kaa dhacaba islaanta way ka baxaysaa cismadaada iyo gacantaada laakiin dihaarku inaad kafaara gudato iyo ood noqoto iyo inaad kafaara gudato islaanta ku tagto labadaan bay ahayd marka liannahu aqwa fi isaalat اlmilki wa qiila waxaa le min dihaarun wey labadan qiilba waa min zawa'id الnawi cala اlmuxarar laakiin zawaaidda kumuusan tirinin qiil asagu wuxuu le waa dihaar hadduu lafdulxaraam isticmaalo alaaq iyo dihaarna niyoodo dihaar baan ku xambaaraynaa لأن الأصل wa baqاء النikاx asalkuan waa in nikaaxi meesha loo daayo lafdiganna kuma ahaa sariix ayib marka aan ku xambaaro dihaarkii wax ka soo harahayay ibnu cabaas isaga waaisaga laga wariyay inuu yidhi ninkii intuu xaraam yidhaahda niyeysta dihaar waxaa ku laasimaya kafaaraة dihaar laa xukmuhu cidqu raqabaa laga rabaa hadduu kari waayo siyaamu shahrin mutataabicn haduu kari waayo idcaamu sitiina miskiina kafarat dihaar baa laga rabaa buuri lannu lafdu اlxaraam wuxuu u dhow yahay ka taxriim dihaar marka tabciid buu ku sameeyey axkaamtii islaantii kaamuusan furin laakiin muxuu saaray kafarat dihaar riwaayada ibn cabaas baa laga wariyey aw nawa wuxuu niyooday taxriima cayniha aw nawa baa de kuu qadaran hadda la soco wanawa alaaqantii horay daba taagantahay ku cadfan aw nawa wuxuu niyooday taxriima cayniha inuu caynteedii xarimo lam taxrum xaraam noqon mayso cisme iyo alaaq baa la tuuri jiray maxaa weye xaggeed u socotaa waxaad niyootay taxriima lam taxrum ma noqonayso xadiidka ibni cabaas baa loo daliishadaa ayb hadduu idaa xarama arajul imra'atahu fahiya yamiinu yukafiruha ayb iyo ninkii ibn cabaas inii jacaltu imra'atii calaya xaraaman faqaala kadabta laysa calayka bixaraamin yaa ayuha nabiyu aayaddi ba kasii daayay marka aduu aarkaasa u daliisha lafdigu sariixan kuma aha alaaq kinaayana kuma noqonayo taxriim lcyan hadduu noqdana uu kasi darayba wa calayhi dushiisa waxaa kafaaratu yamiinin dhaar kafaara gudkeed baa saaran taana waynu iman doontaa waana la yaqaana wakada waxaa la mid in lam takun niyatu niyaba haddaysan jirin lafdu taxriim buu iska isticmaalay lam yanwi alaaqan walam yanwi dihaaran walam yanwinhumaa macan taxriima caynahana ma niyoonin niyola'aan lafdigunbuu anta calaya xaraaman buu yidhi war maxaad niyootale waxba ma niyoonin buu baa iga keenay wakada waxaa lami in lam takun niyatun fi ladhari maxaan ku xambaaraynaa asaguna yamiin kafaaratun yamiin unbaa laazimi maca asalaam waathaani adharka kaka soo horjeedana laqwun weeye falaa kafaarata haddaad anta calaya xaraamun tidhahdo ow xaramtuki calaya aad tidhaahdo waxbana aadan niyoonin waa laqwi iyo bilaash xataa gud iyo dhaar midna ma ah waani waa muqaabil ahar ma aha aani kale ayb wain qaala hadduu yidhaahdo wain qaalahu liamatihi wain qaalahu ay taxriim lafdiga taxriimka hadda aad soo marayseen ayuu wuxuu u isticmaalay liamati addoontiisi wa nawaa u niyooday cidqan abata alcidqu xorayntii baa sugnaanaysa hadi waxaad tidhi anta calaya xaraamun wuxuuna u jeedaa addoontiisi wuxuuna u niyooday lafdiga asaga ah cidqi waxaan leenahay islaanta waa xorowday limaada lanna meel kaloo lagu xambaara ma laha leanna addoon lama furi karo lagamana dihaaro addoon lagamana dihaaro lamana furi karo marka maxaa la samayn hadi niyadiisunbaa lagu ictibaarin lafdiga waxaan leenahay meeshuu oola jeeday hala mariyo sidaasay leeyihiin ayb aw taxriima caynaha buu niyooday addoontii intii aad soo maraysay zawjadii aw taxriima cayniha addoontii inay xaaraan ka tahay lafteeda ayuu niyooday aw laa niyata ama waxbama niyooninba lafduxaraam buu iska tuuray faka zawjati masaailka zawjada ku soo martay bay la mid tahay tafriicaadka maxay ahayd yemiin weeye kafaartimiin baa ku laasimaya iyo muqaabilka oo yidhi laqwun falaa kafaarata suurada dambe walow qaala hadduu yidhaahdo hada thawbu maradan aw acama ama raashinkan aw ilcabda ama addoonkan aan leeyahay xaraamun calaya xaraam buu iga yahay falaqon weeye mar haddii meher ma qabta lamana guursado raashiinna hadde asaguna dihaar iyo alaaq midna kuma dhaco lama guursado asaguna dihaarna ma qabto falaqu warkaa war bilaash ah adaa iska yidhi war bilaash ah wey maxaa la xarimtay طacaamka xaggiisa iyo oobka yaa ayuha m laa tuxarimuu ayibaati ma xala lakum baaba ku haysataba marka warkaasi laqow baan ku xambaarayna wadaadda wax ka soo reebo oo waajibiye kafaaratu yamiinna waa lafdu taxriim meeshaad ku aragto wadaaddo qabaa jira kafaaratu yamiin wadaaddo qabaa jira dihaar ba isku bedela waxaaday zawji iyo ay tahay wixii la halmaalo wuxuu gudbay sheekhu wa shardu lkinaaya kinaayada shardigeedu iqtiraanuhaa bikulli lafdi cafwan wa shardu niyat اlkinaaya aan dhaho niyada kinaaya lafdigan sarbeeban ama maldahan iskii waxuma qaban karin wuxuu ku qaban jiray waxa ku laran ee niyada ah niyadii ma inay lafdiga o dhan la socoto min bidaayati lafdi ilaa nihaayatihiba mise awalka inay kala socotaa shardi ah mise inay aakhirka kala socotaa shardi ah takbiirat اlixraam fi الsalaa hawsha aad ku soo marteen ba halkana soo noqonaysa inta oo kale un wey wa shardu niyat اlkinaaya kinaayada laba qaybood wey midda daahirada midda jaliyada midda jaliyada ee cad ee lafdiga daahirka u taqaaneen ah fi luqawiyaat ad taqaaneen ah maalik wuxuu laa yaxtaaju ilaa niya asagaana saxan ayib innaga sharci waxaan leenahay baabkan baab nikax baa lahahdaa baab alabdac walfuruuj weeye waa ka daran yahay abwaabtoo dhan yuxtaau fiihi maa laa yuxtaau ligayrihi laabudda lafdiga xataa daahirka waa in loo helo niy wsharطu niyat kinaayati waxa iqtiraanu inay la xidhiidhsato bikuli lafdi ay bijamiici lafdi min awalihi ilaa aakhirihi lafdiga oo dhan waa inay la socoto wa qiila waxaa la yidhi maxaa waxaan leenahay bacdu lafdi waxba kuma furmaan ayib niyadii iyo lafdigii waa juz-aa sababin niyadu waa juz lafdiguna waa juz kinaayada ah. inay wada socdaan min bidaaya isla dhammaadaan baa la rabaa kadib islaanta furmaysa haddii laakiin niyaddii ay aakhirka timaado waa maxay sababkii ma dhammaystirmin weeye marka halkaasoo asagu ixtimaadahaya waraan xumayn wey wa qiila waxaa la yidhi yakfi waxaa kugu fil iqtiraanuhaa biawaliha awali lafdi inay niyadu la xidhiidsato bilowga hore anta ama antida hore hadday la xidhiidsato calaya xaraama inay la xidhiso shardi ma ah qole waxay dhan waa inay wasadka ay la xidhiisato si awalka iyo aakhirkaba dhexda loo raaciyo niman halkaasay ku dhufteen nimanna aakhirkay yidhaahdeen masladan iskaga tagno waba culays mas wuxuu u gudbay fasl fi اطalaaqi biاlishaarati wاlkitaaba in farfiiqid iyo miidaarad wax ku furmahayo iyo qoraal in wax ku furmahayo qoraal wa ishaaraةu naaiqin marxaba laftigeha de horta adug maxaad meel kale u adaaban marka un xaggaa loo dhaqaaqo sheekh cabdiqahiir qayba waa sida baasho muxuu ku dhawaaqay haddee waba lasoo tuuray ninka alla qobi baa lasoo yidhi soo maha mintaa mawxuun baa la saaray de say teekinayo say la noqonaysaa saxaaba dhan ba sl dhan baa ku dagaalama aragtaa masladu meel bay maraysaa ayib ta ciyaarma ciyaartu way soo socotaa ciyaartu way soo socotaa way iman doontaa insha allah wa ishaaratu naaiqin mid hadlayo carabkiisu furanaya farfiiqidiisu iyo midaaridiisu bialaaqin furitaan u midaaro laqwun bilaash wey waxba kama jiraan wey carabkaaba kuu furan waad hadli kartaaye daad tir maxaa tir waan furay baad oga maay taas war hadal ilahay baaba nicmadan ku siiye carab ka sii da gabadha warka caddee laakiin midaade iyo laqaajin iyo madaxgunninba wa ku furay laga dhegay idan waxaad awoodaa weeye inaad hadal cad isticmaasho laqwun bilaash weeye lanna kaleexashada uu ka leexda lafdiga waxaa loo arkayaa wey inuu wixiisuba iska yahay waxaan waxba ka jirin marka wax baahya ma jirto wey wa qiila waxaa leemaya kinaayatun wey ishaarat naaطiq waa kinaayatu alaaqin madax markuu anfarta uu taaga ama uu sidaa yidhahda may maqlaysaa buu yidhaahdo waxaan leenahay maxaad oga jeeda labada farood laba dalqood way socotay baan leenahay waad <laughs> gartay barabale wayuctadu waa la tixgelin biishaarati akhrasa mid afka la qabtay tilmaamidiisi iyo midaarkiisi niman hadalka alla ka xidhay oon hadli karin oo islaanta inuu furo damcay ishaaradiisu waxaa soo qaadi ka nudqi waynu soo marray fii kitaabi sala saddex masale mooyeen baabu salaa iyo baabu shahaada iyo baab اlxinfi saddexdaa meelood baa laga soo reebaa ishaaraة alakhrasi waa ka nudqihi ila fi masaa'il الثalaaث baab الshahaada haddaad baabu shahaada joogto ood la yidhahdo nin markhaati keenso muddaci bale markhaati keenso markaas wuxuu soo jeeday nin aan hadli karin ninkaan markhaatiya maxaad haysaa waxba kama jiraan baa laleeyahay ishaaraة اlakhrasi fi baabi الshahaada waa hayru muctabara baabu الsalana hadduu asagoo salaadda ku jiro islaanta wuu furi karaa ninka akhriska ahaa salaaduna ka buri mayso salaad buu tukan hayaa markaasaa la yidhi wadaadoo gabadhii wuu furay bay tidhihe uu leeyahay kadibna salaadina way u socotaa baab اطalaaq waa waa muctabar lakin baab الsalaa hayru muctabar lanna laysa min kalaam الnaas ma aha fartiisa farfiiqiisu alishaara اlmufhima huna fi baab الsalaa kalaam ma aha maxaa kuu so haray baab xint baab اlxinf waxbuu ka dhaartay waxaa samayn mahaya buui wixii buu ishaaray marka farta ku fiiqay ama madaxa ku dhiy inuu samey maan ka soo qaadayna laga soo qaadi maayo marka xintulaymaanna wuxuu ka dhaartay hadduu ishaaro ama miidar laga soo qaadi maayo ka ficlihi wuxuu ku yidhi sheegi maayo kuna hadli maayo wuxuu yidhi hadduu faraha tagtaagana la dhihi maayo waad hadashay dhaarba kafaara kugu waajid la odhan maayo marka fi اlxinfi wa fi الshahadati wa fi الsalaa mooye inta kale ishaarat اlakhrasi waa ka nudqihi cindana wayuctadu waa la tixgelin biishaarati akhrasa fi lcuquudi guurarka iyo baaciyaha iyo wixii la halmaala iyo wlxuluuli caqdi furidda fasakha iyo alaaqa iyo khulciga iyo ila caqdi marna waa la xidhaa marna waa la xulushu waa furitaankii caqdigii marna waa guntinkii wax guntahaye maxaa yeele hadee daruura keentay hadal kale oo wax ku furi kara aan wax ku caqdin kara ma jiro marka tan daruura keenaysa wey fain fahima alaaqahu waxaa loo kala qaadaya marka akhraskii ishaaradiisii midaaradiisii maxaa kinaaya maxaa sariixa ila ninkii hadlaya waxaad usoo sheegtay alfaad sariixa ah iyo alfaad ninka mumda ku haya faraha taagaya maxaa sariixa maxaa maxaa kinaaya ishaaradiisu hadday tahay miday dadkao dhan fahmi karaan dadka dhawolayaasha yaqaana warkooda dadkaan aqooni ay garan karaan waa sariixaan leenahay hadday dadka uun eh, indheergaradka ee fahma badan ee xariifyada ah ay garan karaan waxaan leenahay waa kinaayo fain fahima hadduu fahmo طalaaqahu طalaaq اlأkhras biha biاlishaara kulu axadin mid walba hadduu fahmi karo fasariixatun wey ishaaratun sariixa alaaq cad weeye wain ikhtasa hadduu ku gooni noqdo bifahmihi fahmi ishaarat اlأkhras ama bifahmi babi طalaaqihi fatinuuna kuwa dhugta leh jamcu fainin fatinuun fa kinaayatun weeye waa sarbeeb iyo eray maldahan weeye waxaan leeay farihii aad taagaysay isla waa isku maandhaafno hebella saas maxaad oga jeeday dalqad baan oga jeeda hore u socon leer marka ishaarada wax lagugu qaybay sariixa iyo iyo kinaayo shaaficiyo howlahaas wakti bay ku bixiyeen lafaada alla ku dhibay walow kataba naatiqun biduuni lafdi yani inuu wuxuun hallaabay ka cararayeen lafdigii iyo qawaaniintii wixi o dhan bay ku xataa farihii taagtaaggii bay kugu qaybayn sariix iyo iyo kinaayo ayb waxaa loo cuskadaa ishaarat laqli in la ictibaariyo fa ashaarat ilayhi nabiyulaahi ciise hooyadii marka la yidhi xaggeed maxay taha ushu waxay tiri asaga la hadla farahay taagtay ila horaanba waxay soo tiri falan ukalima alyowma insiyan nabiyulaahi yaxya miya mise zakariya fa waxaa ilayhim an sabixuu bukratan wa cashiya anlaa tukalim alaaa layaani ilaa ramsan ayib marka ishaaraadka in la ictibaarin ummad wax loogu sheegi xadiidkii fi saxiixan xadid abu hurera nabi maxamed bishu waxay noqon kartaa intaa iyo intaa iyo intaa muxuu ishaaray soddon buu ishaaray oo labaatan iyo sagaal buu ishaaray idan ishaarada howlaa lagu qabsanhayaa haddii cadadkiiba lagu waxeeyey cadad alaqna waan ku waxaynaa baan leenaha anagu haddaanu shaaficina warka anagu war sahlan ma aha wuxuu u gudbay masalatu اlkitaaba ibnu xasan muxuu qabaa wax dhacahaya ma jiraan warka aad kinaayad soo sheegteen wax kinaaya la yidhaahdo iyo wax la yidhahdo muxuu ahaa jeliya iyo khafiya waxba kama jiraan bal khaliye iyo muxuu ictadii ma shaqaynaysa waxaa un shaqayn lafdu alaaqi bilaa niyatin iyo lafd اlfaraaqi wاsaraaxi biniya akhras isagu waa qasabadi maxaa kaloo la samayn akhras isku waa in la ictibaariyo ishaaradiisu walow kataba hadduu qoro naatiqun mid hadlahayo carabkiisu furnaabaa alaaqan buu qoray islaantii buu furitaan u qoray waraaq buu u qoray labaa loo kala qaadi waraaqda aad qoraysa inaad ku hadasho gabadhi aan qabay ee heble heble ahayd dadba hadlay soo maogey isagoo qoray hadlahaya hadduu hadlo muran ma laha furanta hadalka hore ku furantayba waxaad qorayso waa iska dukumenti iyo inaad waraaqda ka sii dayso adoon butudhuu dhihin ta hadlahayo waa adoon juuq dhihin inaad waraaqa qorto suurada masalada waa middaas kataba naatiqun nin hadlahayo carabkiisu furan yahaa qoray waraaq dalaaqan dalaaq buu qoray biduuni talafudin weeye hadda walam yanwihi dalaaqna uusan niyoonin fallaqun kitaabadaas waxba kama jiraan wey kitaabkaas fallaqun ilaa afar qowl bay slku maslada kale yihiin aad bay iskugu mandhaafeen masalada kitaabada macashaada asaxaysa mise bilaa shahaado xaggee wax ku xidhan yahay afar qowl bay slku ku kala tageen masalada mujaladka sagaalaad ka fiiriya boqol sagaashan sideed awsadka ibnu mundir falaqun wey maxaa yeelay kitaabadu sariixu alaaqna ma aha kinaayo alaaqna ma aha niyana ma helin muxuu ku socdaa marka wain nawaahu alaaqi hadduu niyoodo falaharu waxa wuquucuhu wuquucu alaaqi inuu dhacahayo qoraalkii aad qoraysaba waxaad niyotay gabadha inaad ku furto alaaqa waa dhacay waana madhab alamir alaa wa bihi qaala almuzani jumhuurto dhan baa sidaa qaba fain kataba hadduu qoro idaa balaqaki hadduu ku soo gaadho kitaabi waraaqdaydii risaaladaydii fa anta aaliqun buu qoray hiblaahi wuxuu yidhi hadduu ku soo gaadho waraaqaydii waad furan tahay goormay furmaysaa fainamaa taluq waxay ku furmi bibuluuqi buluuqi اrisaalati wاlkitaabi ilayha inuu soo gaaro ricaayatan lishari ayb shardigii xukumkii wixii lagu xidhay baa hadee la helay wain kataba hadduu qoro idaa qara'ti kitaabi kitaabkayga haddaad akhrido waraaqdii aan soo diray een haddaad akhrido walxaal hiya qaari'atun waana gabadh farta taqaano oo wax la baray faqara'du kitaabkii bay akhriday ulliqad waa la furayaa sharcan weeye ilan wixii baa la helay wujida shardu walmashruud kitaabkayga haddaad akhrida buuri tan marka waa maxay waraaqii loo soo qoray gabadha hadday soo gaadhoy laba bilood shan bilood iska taaloysan furin ma furmayso maalinka intay furto akhrido yay furmaysaa maxaa yeelay idaa qara'ati kitaabi buu soo mahadi dulliqat sidaa wey wain quri'a calayha haddii lagu dul akhriyo wahiya qaari'atun falaa ma furmayso fi lasaxi waraaq soo qoray wuxuu hi waraaqdii aan kuu soo diray maalinkaad akhrido waad furan tahay ayadna waa gabadh farta taqaano wax akhrida wadaadka intuu la soo baxay bu iga dheysaan ku ahriye meesha xukuma yaallay qarararaca ma furmayso maxaa yeele maxaa la isku ogaa inay iyadu akhrido <laughs> fil asxi waad aragtay waad fahanteen baylata maxaa kuu soo horay inaysan far aqoonin wain lam takun qaari'atan haddaysan ahayn gabadh farta taqaana oo wax akhrida faquria calayha ulliqat ayadu ajamiye ahayd waxba ma taqaana in loo akhriya mama ahayn taa on weeya hadde wain lam takun qaaria ah. hardigii see lagu filin hadi shardi buu soo xidhay marka shardigu waa inaga soo maray eh, asharcu yuctabaru eh, ashuruuطa bixasab اlimkaan qaacida aad soo marteen wey shuruudan addoommaduna sidaasoo kale wey kitaabkayga markaad akhrido he waad furan tahay buu ah ma aha haddii goormay furmi idan akhrisku muxuu ujeedaa waa marka lagu akhriya hadi ku xambaarayna marka lagu akhriyo ictibaaru shuruuطi waa bixasab اlimkaan weeye ayib ulliqa macnahaasuu ujeedaa lianna alqira'a fi xaq اlummiyiin waxaan leenahay waa maxmuulaة cala alqira'ati calayhim qira'at اlummiyiin waa sidee haddaad idhoolata maxaad dhihi waxaan akhriy maad dhihi mase waxaad dhihi waxaa ligu dul akhriyey ama waxaan maqlay warku waa un sidaa faslun fii jawaazi tafwiid alaaqi lizawja fasalka wuxuu ku saabsan yahay haweenaydii oo gacanta aad u gelisay inay isfurto ood u xil saarto u inay iyado isfurto u wakaalatay idu alaaqiha alaaqeedii iyo isfurkeedii in loo xil saaro ilayha ayada bilijmac daliilkiisu waa alijmac salafku iskuma khilaafeen qadiyadda ayada waxaan u cuskannaa xadiidka caaisha nabi maxamed baana dooransiiyey inuu nafasaxo inaan asaga dooranno nabigaan doorannay nabigu alaaq iyo furitaan oo muusan arkin iyo yaa ayuha nabi qul liazwaajika wabanaatika cafwan in eh, kuntuna turidna zinata fatacaalayna usarixkuna matkuna wausarixkuna saraaxan jamiila marka labada aayaddaas iyo xadiidkaasaan u cuskanaa iyo wuxuu anugu aan lahaa oon ruuxu u xil karay ayb ninka eh, lisaan daahiriya asagu wuxuu leeyahay wakaalamaba galaba sidiisuba islaanta ad unbaa furi walaa awgabaad u wakaalan karin ayada iska badaay awowgaa ama wakaalan karti adeerka iyo walaalka iyo aabbaha midnaba maxaa yeeley qiyaasan cala aliilaa'i wاdihaari buui la lqiyaasa yuxsinuun wala nusuusa yatabicuun buui wadaadii markuu cayshanhay ya qiyaaska soo ma ogolo laakiin nin ka qiyaaska u yaqaani u yaqaana ma jiraba ibnu xasan hadduu qiyaas baan ka hadlay nin kula awooda ma jiro intuu labaatan qiyaas keeno ku dhihi qiyaaskana ma yaqaanaan nusuustana ma raacayaan lal qiyaasa yuxsinuun wala nusuusa yatabicuun waa qacida u le war u leehay sidiisa u isticmaalo dhib ma laha lahu tafwiidu talaaqiha ilayha bilijmac ijmaca waxaa soo guuriya ibnu mundir wuu soo guuriya jamaaca min asaxaabana wuu ka sugan yahay cumar buu ka sugan cumaan ibn mascuud jaabir maaligna sidaasuu ku tagay ayb marka ibnu xasm dagaalkiisa waxaan leenaha waa ijmac baa kaa horeeyey laakiin isagu aaaar wuxuu keenay u arkaay ra'yigiisa inay taageersan yihiin waxaa kaloo laga dhihi karaa wuxuu kala qaada tafwiidka iyo wakaalada wa huwa tafwiidkuna tamliikun weeye gabadha waxaad milkisiisay dalqadihii filjadiidi haddaan qowlka jadiidka qabsanno wa calayhi اljumhuur waxaa la isku leeyaha tafwiidku ma tawkiil baa mise waa tamliik markaad tiraa gabadha hiblaahi adaan kuu xilsaaray dalqadahaadii isfur intaa doonto isku fur dalqad isku fur laba isku fur gabadha waxbaad milkisiisay mise waad wakaalatay jadiidku muxuu qabaa waa tamliig tamliig hadduu yahay caqdu mucaawad ahaan baad dhaqmi iijaab iyo qabuul iyo inaan majliski lagu kala tegin howlo badan baad fiirinaysa haddaba fa yushtarau binaan cala tamliig waxaa loo shardiyaa liwuquucihi wuquuci alaaq taliiquhaa cala alfaw si deg deg isu furto saa darteed bay jamac min aslf oo cumar iyo cumaan iyo saxabada hadd aan ibn mascuud iyo jaabir iyo jamac min ataabiciin iyo malik waxay dhaheen qabla mufaaraqati اlmajlis waa inay isfurto meeshaan xilka kugu dhiibay waa inaad kusii dayso haddaad iska tagto waaba kaa soo ceshan karaa haddaad la soconayso anigoo maan maan xilligaan doona sii daayo haddaad hadda sii dayn weyday ka noqo saasay leeyihin wadaaddo badan jamaaca min asaxaabana waxay leeyihiin waxaan had iyo goor xukunku noqonayaa alqadaau maa qadad xukumku wax yada xukunto ama haday saddex isku furta iyo laba isku furta iyo hal isku furtaba waa haddaan loo xadidin dalqadaha haddii waan kugu xilsaare isfur aad tiraahdo oy saddexdayba ka sii dayso dhaqaaqday marka marka horeba ad isku sii daynide hal xaba u dhib haddii aad hawshaasi aad ka maarmi weydo ilaa sideed qowlba maslada ku jira marka masle iska dhib badan aad ugu dagaalame aan iskaga socon wain qaala hadduu yidhaahdo alliqii nafsaki naftaada fur buuri bialfin kun ku fur yahay kun isku fur buuri faallaqad way isfurtay baanad way baa-inta gabadha walazimaha alfun waa maxay waa alaaq loo isticmaalay ulci khulci bilafdi alaaq ah lazimaha alfun kun baa ku laazimaya lanna waa tamliiku alaaqi biciwadin beyc iska noqday baabulkhulcigee wa fii qowlin wuu ka tegay masalada hadda wuxuu u laabtay jadiidka muqaabilkiisi oo ah tafwiidku inuu yahay tamliiq mise tawkiil wa fii qowlin oo waa qowlkii qadiimkaaye atafwiidu tafwiidku waa tawkiilun wakaalashow gabadha waad wakaalatay wakiilkuna wuxuu had iyo goor ku taqayudahayaa wixii loo xilsaaray iyo awaamirta iyo shuruudii iyo quyuudi muwakilka tafwiidku laakiin waa ka duwan yahay waa nimaad xilka oo dhan ku wareejisay wuxuu doonu samaynaya idan dambena kaa sugme adiga haddaba haddii tawkiilka la maro falaa yushtaradu lama shardiyo fawrun deg lama shardiyo fil asaxi haddaanu qabsanno qabuulka iyo talaaqeedaba inay si deg u aqbasho hawsha inay durbaba kasii dalqada midna lama shardiyo maxaa yeele waa hadii wakaalata xilli madaxdii iska kaysug sidaas kadib haddaan isfuro lix badood kadib aan isfuraayaa wakaalatay sheekhu wuxuu yidhi raxmat ullahi tacaala calayhi wuxuu yidhi wafi ishtiraadi qabuuliha khilaafu lwakiil wafi ishtiraadi qabuuliha inay aqbasho xilsaaridda iyo tafwiidka aqbasho shardinimadkiisu khilaafulwakiili wakiilka khilaafkiisaa ku jira kitaabulbeec baad ku soo marteen maa sabaqa xertay u daran taha baan soo nidhi maa sayatiina wadaadkay u daran tahay wax akhrinhaya marka kitaabulwakaala waxaad ku in aysan shardi ahayn inuu ku aqbalo bilafdin xaggana ay shardi ahayn inuu la degdego ee ay shardi ahayd inuusan radin wakaalada cadam rad cadam rad umbaa shardi ah waad soo martay tin wey asaxanu sidaasuu ahaa wa cala alqowlayni labada qowlba haddaynu ku dul dhisno waa kii yidhi tafwiidku waa wakaalo iyo ma ahe waa tamliig binaan cala alqowlayn qowl اljadiid wاlqadiim lahu ninka waxaa u ahaaday alrujuucu inuu ka noqdo tafwiidkii xisaaridii qabla taliq intaysan isfurin intaysan isfurin inuu ka gaaro xaqu lehay wey mar hadduu hawlihii u dhiibay oy la madhacarato meelaha la wareegayso heblay miyaad isku sii daysaa waan kaaga noqday ma dhihi karaa maya hadday tiraa waan kaaga noqday hadday turtayna waa u dhammaatay alimaamu zuhri iyo thawri iyo maalik iyo asxaabu ra'yi waxay leeyihiin ilaa ay kala tagaan kagama noqon karo ilaa ay majlis ku kala tagaan kagama noqon karo ee waxay leeyihiin marnaba mar haddaad bixisay welina goobta aad wada joogtaan ama caawo dhan wada jooga oo berri wada jooga inta aysan isfurin kagama noqonto ilaa ad kala dhaqaaqdaan markay majlis ka tagto adii miyaad tagtaa dee hawsha khyaar kuu dhammaaday tafwiidkii iska soo warooji xilki walow qaala hadduu yidhaahdo ida jaءa ramadaan waa tacliiqu طalaaqi biwaqtin wa zamanin buu hadda u gudbay sheekhu xakam ibn cutaybat alfaqiih iyo abu hawrna waxay leeyihiin wain qaamat min almajlisi wuu kaga noqon karaa rujuucu marnaba ayadoo marka loo dhiiba hadday baas u ridi weydo oy xoogo wareegeysato laga soo ceshan karaa waa reerkii dume hayaan haween wa loguma sii daayey walow qaala hadduu yidhah idaa jaءa ramadaanu ramadaan hadduu yimaado faطalliqii ishur buu yidhi lagaa waa laqwi bilaash weeye furitaankaas binaan cala alqowli atamliik ku dhisno maxaa yeelay muxuu ahaa mucaawadu ahaa mucaawadon looma ogolan in tacliiq lagu sameeyo cuquud lmucaawadaat tacliiq looma ogola shardi baa la gelin karaa waxaan kaa iibsaday addoon noocaya noocaasa tilmaantaa leh madow dheer cad kaatiba shardi waa la ogol yahay laakiin tacliiq lama ogolin cuquuddaas tamliiku marka tacliiqa waa diidaa laqaa bilaash buu noqonayaa cala tamliiki haddaan ku dhisno qowlkii qabay tafwiidku waa tamliig waana qowlkii jadiidka aad soo marteen ayb walow qaala hadduu yidhahda gabadhii abini nafsaki naftada goobuhi baaina iska dhig faqad waxay tidhi abantu nafsa naftaydii baan baaina ka dhigay tidhi wanawayaa dalaaqna ay niyoodaan aydna way niyootay asna wuu niyooday labdulafdu baain kinaayo ah waad soo marteene waqaca alaaqu waa dhacahaya wa ilaa haddaysan niyoonin labaduba ama midkood niyoodo midna uusan niyoonin falaa ma dhacayo dalaaqa asaga wa ilaa waxaa laba suura kugu jirta inaysan wada niyoonin iyo in midkood niyooda dalaaqi midna uusan niyoonin labadaa suuraba ma dhacaayo goormuu dhacayaa markay wada niyoodeen ilaan asagu tafwiidkiisa hore waa inuu lafdigan oga jeedo dalaaq ayadna markay tira waan isbaainiyey waa inaad dalaaq u jeedo ila lafdiga sariix ma ahe sidaasay leeyihin haddii aan niyada aysan aysan imanin tafwiidba kuguma samayn alaq wey tafwiid alaq meesha lama hayo ilan lafdigu sariix fi alaq ma aha tafwiidku wuxuu marka ka imanaya xagga niyada iyo laba gabadhood israacisa haddii niyo la waaye falaa tafwiida fi alaq meeshii ma yaalaan leena walow qaala hadduu yidhaahdo طalliqii isfur buuri nafsaki wey faqaala waxay tihi abantu waan isbaa'imiyey tiri wa nawati alaaqa alaaqna way niyootay maxaa naftaada fur buui gabadh markaas tii alaqtu nafsi maysan waay tihi abantu nafsi wanawati alaaqay niyootay waa suuro aw mase wuxuu yidhi tafwiidkii markuu u dhiibayey xilkii isfuridda abiinii isbaaimi buu xarkaado dhanba goo wanawa alaaq buuna u niyooday faqaal waay ti way daba martayba way wadaaratay alaqtu waan isfuray ti waqaca labaduba <laughs> way isdaba mareen labada waa dhacaayeen lanna maxaa yeelay labada xaalaba waxaa la amray inay isfurto isfuridduna way samaysay waxaan isweydaata keliya alfaadi kitaabulbeyc baan ku soo marray weeye hadday labada wax kala iibsanaysay midna lafdi sariixa uu iijaabka ku sameeyo midna lafdi kinaaya macaniya kula yimaado sax albaycu tanna waa la mid lafdi alaaqa mid baa isticmaalay midna wuxuu isticmaalay kinaaya macaniya idan saxa qiyaasan cala albeyc waxaa la dhihi karaa laakiin waa qiyaas maca alfaariq lianna anikaxa waa ashaddu min albayc oo idinka xalay soo maray yukhtafaru fi lbayci maa laa yukhtafaru fi nikax ayna ka soco dhiba male wadaaduu taciilkoodan baa hadda ina khuseeya walow qaala hadduu yidhaahdo waxaan o dhan suwar adduunka ka dhici kara inaantaad maskaxa furfurto oon wixii kale kuu yimaado oga qiyaas qaadato soomaaliya hawsha way ku badan tahay maalin walba islaantii ba xaaraan ayga tahay ku hi mid ku soo wacayo isku xaaraan ma badaayaan ba hadda xaaraanta bay shaqa ka dhigteen walow qaala hadduu yaliqii isfar wanawaa alaaan saddex buuna u jeedo gabadha saddex isku fur u jeeday faqaala waxay tidhi allaqtu nafsii baan furay wa nawadhunna saddexdan way niyootay faalaaan baa dhacaya haddii isfur buu yidhi u dhiibay saddex isku fur niyada ku hayay ayaadna waxay tihi waan isfuray saddexdina way niyootay haddi wuxu dhan baa iswaafaqsoo maaha faalaaan saddex baa dhacday lafdigu maxaa wuxuu ixtimaalaa cadad muطlaqu طalaaqi yuxmalu calaa waaxid maan isku ogeyn laakiin wuu ixtimaalaa niyadaa la raacaya marka ayada wa ilaa haddaysan niyoonin oo uu yidhi isfur ayaadna ay tiri waan isfuray fawaaxidaة fi las hal dalqad baa dhacaysa lann اliطlaaqa yuxmalu cala waaxidan isku ogeyn ayb ya waa inay timaada laga yaabaa ay soo socotaa degdegi in badan ba manhaaj aan laxbanay masalada kugu soo xigta wey masalada kale isku ogaanaysa waxaa wey sariixu alaaqi waa kinaayatun fi lcadad sariixu alaaq waa kinaayatun fi lcadad lafdiga cad ee isfura nafsi iyo sariix kuma aha cadadka wuxuu sariix ku yahay furitaan inuu dhaco aqalu shayinna waxaan ku xambaaraynaa hal dalqad macnaha un iska ogo walow qaala hadduu yidhaahdo alii nafsaki bu alaaan saddex isku fur buui omama barbarinba fawaxadad hal baan isku furay tihi hal dalad baan isku furay fawaxadad way midaysay mid baan isku furay tii hal midh hal dalad baan isku dhuftay aw cagsahu buu yidhi wuxuu yihi alliqii nafsaki biwaaxidatin buuhi markaas alaqtu nafsii alaaan saddex bay ku dhufatay way daba martay fawaaxidatun baa laasimaysa maxaa yeelay marka horena suurada horaa ishkaal oo saddex baa loo diray markay dalad isku furtay maxay dalad u dhacay waxaa lagu leeyahay wixii la amray bay jus kala timid maxaa la amray inay saddex isku furto bacdi bay kala timid bacdiguna muctabar aqalu talaaqna waaxida la isku laa khayr bay samaysa suuradda labaadna amarka o dhan bayba fulisayba oo ah waaxido isku fur markaasay maxay la timid saddex maxay khilaaftaan dhow cafwan idankii dhannaa bay khilaaftay amarkii waa mukhaafa liidni mukhaafa liidni wey faslun fi اlqasdi fi alaaqi haynoo joogo wallahu aclam